gilgila gaaladan guryahooda guba geesiya low kaca gaarigood qarxiya garnelo kuugana gumada kaafirka gaacaladeen layeen gabdhehen kuufsadeen gilgila gaaladan guryahooda guba geesiyalow kaca gaarigood qarxiya garnelo kuugana gumada kaafirka gaacaladeen layeen gabdhehen kuufsadeendadyahoo diirira dinta rabbi dhowra dulligan durjiya darehen lumiyay dad yahudiirira dinta rabbii dhowra dulligan durjiya daraheen duumiyay gilgila gaaladan guryahooda guba geesiya low kaca gaarigood qarxiya ku gana gumada kaafirka gaacaladen laayeen gabdhehen kuufsadeen gilgila gaaladan guryahooda guba geesiyaalow kaca gaarigood qarxiya garnelo ku gana gumada kaafirka gaacaladen laayeen gabdhehen kuufsadeen soo baxada yaray sara gumaystaha seftina soo siba salibka surgoya soo baxada yaray sara gumays kastah seeftiina soo siba saalibka surgoya ilgilagaaladan guryahooda guba geesiyalow kaca gaarigood qarxiya garnelo ku gana gumada kaafirka gaacaladeen laayeen gabdhehen kuufsadeen gilgila gaaladan guryahooda guba geesiyalow kaca gaarigood qarxiya garnelo ku gana gumada kaafirka gaacaladeen laayeen gabdhehen kuufsadeen rasuulka daacad u ahaada dariiqiisii raaca daqudka duumiya darbanow rasuulka daacad u ahaada dariiqiisii raaca daqudka duumiya gilgila gaaladan guryahooda guba geesiyalow kaca garigood qarxiya garnelo gana gumada kaafirka gacaladeen laayeen gabdhehen kuufsadeen gilgila gaaladan guryo yahoda guba geesiyalow kaca gaarigood qarxiya garnelo gana kumada kaafirka gacaladeen layay gabdhehen kuusadee way jaben gaaladan waramo ku doxa webiyo ku shuba waajibkoodii weeyaan way jaben gaaladan waramo ku doxa webiyo ku shuba waajibkoodii weeyaan way jaben gaaladan warama ku doxa wabiya ku shuba wajibkoodii wayaan gilgila gaaladan guryahooda guba geesiyalow kaca gaarigood qarxiya garnelo ku gana gumada kaafirka gaacaladeen laayeen gabdhehen kuufsadeen gilgila gaaladan guryahooda guba geesiyalow kaca gaarigood qarxiya garnelo ku gana gabdhaada kaafirka gaacaladeelay gabdhehen kuubsade